بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل والمحرمaaت بالنص أربعة عشhرة والمحرمaaت بالنص dumarka naska xaaraan ku ihi arbaca casharata afari toban weeyaan sabcun binasab toddobo waxay ahaadeen nasabka ay xaaraan ku yihiin wahunna toddobadaasi waxaa weeye alummu hooyada wain calat haba sarrayso waalbintu iyo inanta wain safalat haba hooseyso waal iyo walaasha waalcammatu iyo ededa waalkhaalatu habaryarta wa bint اlakh walaalka inantiisa wa bint lukht iyo walaasha inanteeda wa labana biridaaci biradaaci radaaca ayay markaasi xaaraan ku yihiin waxaa weeye labadaasina alumu lmurdicatu hooyadii markaasi murdicad ahayd ee ilmaha nuujisay wاlأkhtu min aradaaci iyo ukhtadii xagga ridaaca wa arbacun afarna bilmusaaharati musaaharada ayay xaaraan ku yihiin oo xaaraan ku noqdeen afartii buu tiirinaya aayadka koowaad ummu zawjati zawjada hooyadeed wey iyo warabiibatu rabiibada idaa dakhala bilummi hooyada markuu la guri galo wa zawjatu lab iyo aabbaha zawjadiisa iyo wa zawjatu libni inanka zawjadiisa wa waaxidatu midina xaaraan waxay ku noqonaysaa min jihati ljamci xagga isku geynta ay xaaraan ku tahay hiya khtu zawjati zawjada ukhtadeeda weeyaan walaa يجمع bayna almar'ati wa cammatiha gabadhiyo eedeedna laisku geyn maayo walaa bayna almar'ati wa khaalatiha gabadhiyo habeerarteedna laisku geyn maayo shale waxaan tilmaanay muxaramaadkaasi nasku uu tilmaamay horta nasku waa aayadda qur-aankaa ilaahay uu yihi subxaanahu wa tacaala xurimat waa aayadda qur-aanka xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wacamaatkum wakhaalaatkum wa banaatu اlakh wa banaatu اlأkt wa ummahaatukum allaati ardacnakum wa akhawaatukum min alradaacati wa ummahaatu nisaa'ikum wa rabaa'ibikum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakhaltum bihina fain lam takunuu dakhaltum bihina falaa junaaxa calaykum waa aayadda qur-aanka maca musaharadii bay sheegaysaa marka waxaynu tilmaanay shalay nasabka toddobaynu ka sheegna soo ma ahayn toddobadaa toddobadoodana waxaynu ka sheegnay haddana ridaaci marka afar iyo toban bay halkaasi noqoteen halkaas sabcun binasabti nagu yidhi haddana wuxu yihi wahnaani biridaaci saddexdaa labadaa radaaca wahnaani biradaaci halkaasna toddobayna ka dhignay iyadana halka labaod ka dhigay isagu toddobayna ka dhignay toddoba iyo toddoba afar iyo toban baynoo haynay soo ma afar iyo tobanka shalay soo sheegay haddaynu dib ugu yar noqono toddobada nasabka uu inoo sheegayo wuxuu nagu yihi wahuna alummu waxa uga horeyso hooyada wain calat marka hooyadii qofka dhashay ninka hooyadii waa ka xaaraan hooyadana wiilkeedu waa ka xaaraan in wiilkeeda guursata de waa ka xaaraan oo saasay noqonaysa waayo wain calat markuu nagu yihi wuxuu kala jeedaa hooyada hooyadeed hooyada hooyadee maxay noqonaysa waa ayeydii iyo aabbaha hooyadii iyaduna waa ayeydii iyo ayida hooyadeed waa ayadii labaad saasuna sii wad marka ma fahamta ya wiilku hooyadii hooyadii hooyadeed la socd ad la sod la sod la sod wain calat horta waa saas wlbintu iyo inantii uu dhalay bintu waa inantii uu dhalay sogoy wain safarta haba hooseyso haba hoose wuxuu kala jeedaa inantu dhalay inantaasi inantay dhashay inanku dhalay inantii uu dhalay muxuu noqonay wuxu dhan ba inantaa u dhalida aab buu yahay soo ma waay inantu inantii dhashay iyo inankiisu inantu inantu dhalayna muxuu noqonaya awow kuwaasna waa ka xaram waa hablihiisii weya kuwaas wlkhtu inagu shale waxan walkhtu mulaqan mulaqan waxaynu u raacinay ukhtada wاlأktu walaashi walaashi waxay ka timaadaa saddex jiho waa walaashi alأkt الshaqiiqa iyo alأkt lilab iyo alأkt lium intaas noqonaya walaashi xagga hooyo iyo agga aabo xagga aabo keliya agga hooyo keliya wاlcamatu iyo edadii edadii marka aabaha la dhalatay weeyaan halkan waxaan soo gelinay aabaha edadii oo ay ku noqonaysaa iyo iyo hooyada edadeed waay wاlkhaalatu iyo habrarti habarartaasina waa habarartii la dhalatay hooyada la dhalatay waxaana soo halkaa gala iyadana aabbaha habarartii iyo hooyada habararteed wa bint lakh walaalka inantiisii walaalka inantiisina adeerbadu noqonaysa marka walaalkaa inantii uu dhalay adeerboodte in adeerkaa inantu dhalay waad geyaysaa laakiin laas isguursan karaa wa bint lukht walaasha inantii ay dhashay marka walaasha inantii dhashayna waxay noqonaysaa iyadana maxaad u noqonaysaa walaasha inantay dhashay waa maxay abti toddobadii nasabku waa kuwa toddobadii ridaaca halkaan ridaaca soo gelayay watnaani biradaaci labana ridaaci bay xaaraan ku noqonayaan labadaas waxay yihiin alummu hooyada almurdicatu ee ilmaha nuujisay ridaacu axkaam buu leeyay isagaa inoo keeni doona insha allahu marka gabadhu ilma ay naaska nuujiso eh, aynay dhalin hooye u noqonaysaa markii hooye u noqonayso shuruud bay yeelanaysaa shuruud isaga noo sheegi doona kitabkan ka hor doona insha allah marka gabadha ilmaha nuujisay hooye u noqon doonta hadda soo maaragti mar haddii hooye u noqotay guurki muxuu ka noqonayaa xaaraan ins guursanadas xaaraan muu ka noqonaya waa ilahay wa ummahaatukum allaati ardacnakum halkaan jamcu ilahay ku sheegay wa ummahaatukum allaati ardacnakum marka iyaduna waa hooyada hooyey noqotay iyada hooyadeedna aybi ku noqotay hadda soo maaragtid waayo odeygeediina aabbuu noqday isaga hooyadiina ayey bay noqotay marka hooyooyinkaas wada xaaraan bay noqonayaan islaanti nuujisay iyo iyada hooyadeed iyo odaygeedii hooyadii intaas waaa isagii mar hadduu aabbo noqday waxaa isna noqonaysaa halkaa imika nagu yidhahda eeg haddaad doontid imika toddobada nasabka uun mid mid baan usoo qaadanaa alummu so ma ahayn hooyadii so hooye ma ahayn hooyadii waxaad tidhahdaa eh, eh, eh, naaska ima hanuujisay may dhelin iyadu way nuujisay un berigii horena carabtu way samayn jireen dumarka waa loo geyn jiray waxa weeyaan miyigo kale la geyn jiray markaasaa ilmaha halkaa lagu soo nuujin jiray innaga ma dhacdo ilaa naadir mooyaane waktiyada dhacda waxa weeyaan marka ilmaha yar hooyadii ay dhimato dabeetana ilmihii bay hooyadii dhalaysaa dabeetana hooyadii umushii bay ku dhimanaysaa ilmihii waxaa loo baahanayaa dee in caano la siiyo naaska la siiyo deetana gabadh baa loo geynayaa gabadh markaa ilmi nuujinaysa marka horeba baa loo geynaya oo caanale dabeetana gabadhaasaa ilmihii nuujinaysa hooyadii waatana way dhibatay markaa inaga xaajada ayaa keensana darurada ayaa loogu geeyaa on inta badan laakiin hooyadii oo nool lafteeda waa loo geyn karaa hooyadii oo nool lafteeda waa loo geyn karaa oo iyadii lafteeda bahyuhu way keeni karaan ayadan waxaa dhici kartaba hooyadu inay xanuunsanayso naaskan haddii ilmaha ay siiso oo ay nuujiso waxaa dhici kartaa inuu ilmihii xanuunkii ka qaado deetna inta laga qaada gabadh kale loo dhiibaya la odhanaya adugu markaa nuuji waa laga qaadi karaa way banaanta taas ayadu welibana caanaha hooyadu ya taiir buu ku leeyahy maskaxa ilmaha jidhkiisa waa wanaagsan yay maskaxdiisana waa fiican yahy laakiin hooyada hadday xanuunsanayso oo dhimirka kale ay ka xanuunsanayso ilmihii hadday nuujiso waxaa dhici karta inuu inuu inuu taiir ku sameeyo oo ilmaha laftiisa marka dambeysana uu noqdo qof dhimirkii wax ka qaba sidaa awgeed baa ahlucilmiga qaarkan waxay tilmaameen waxay dhahdeen haddii gabadhu ay dhimirka wax ka qabto inaynin nuujinin weeyaan oo qofku marka ilmaha xeer u dhasho inuu ka qaado markaa si kale ama dumar kale u geeyo oo waxa weeyaan nuujiya ama siyaabo kaleba suu samay haddii kale waxaa laga yaabaa ilmihii ay nuujisay inuu iyadoo kale la mid noqdoba maadaama iyado dhimirkii dee wax ka qabtay maskaxdeeda inay caadi ahayn inuu ilmihiina sidoo kale noqdo marka arrintaasina waa shay dhaca weeyaan nin odayahoo galbeedka ka yimid oo nin weyn ahaa nin weyn buu ahaa wuxuu igu yihi sideetan jir baan dadkii cilmiga galbeedka u doon cilmiga ka akhrisan jira inuu ahaayo dabeetana isagoo wiil wada ayuu noo keenay wiilkiisu markaa macadku noogu keenay maqcad sunna marka qisadan oo kale iga wuxuu yihi nin sheekha annaga oo cashar annagoo kitaab akhrisanayna ayaa sheekhi noo dhigayay masaladanuu ka warramay haddii ninku gabadh uu guursado gabadhaas oo dhimirka wax ka qabtaa ilmaha iynan nuujinin buu yidhi haddii nuujiso ilmihii wuxuu noqon doonaa iyada oo kale la mid noqonay deetana wuxuu guri anig qadiyaddii oo kale aniga inagu dhacday gabadh baan guursaday buu yidhi dhimirka wax ka qabtaa maskaxdeeda aanu fadhiyin oo xanuunsanaysa xagga maskaxa ilmihii koowaadee dhashay marka inankaa wado ayuu ha ilmihii koowaad marka dhashay meel baadiye oo fog baan deganaa waan ka qaaday buu yidhi maan dee naaskii ma siinin caanihii xoolaha iyo subag baan iskugu dara markaa saasa ma siin jiray buu yidhi sidii bu ku weynaaday buui waana ninkan aan wado kii labaad bay dhashay buu yidhi anigoo xanuunsanaya ayay umushay buu yidhi marka waxba ma qaban karayo waa baadiyo waa meel cidlaa ah. waan iska daayay bu ihi ilmaha ha nuujisay inan bay had bu marka inantii imika waa iyadii oo kale bu yidhi isku mid bay noqdeen iyadana imika dhibarkii waa waxbaa ka dhiman kii saddexaad anigoo safar ku jira oo maqan ayay umushay buuri lakin waxaan isku dayay inan ka soo gaadho iyadoo oo muddo sii siisay baan u imid buyihi dabeetna markii dambe waan ka qaaday bu yihi oo caana caanihii iyo subgan isugu daray ayaan siin jiray bu yihi isagina iminka waa nus nus bu yihi ya iminka marka xoolaha loo diro xoolaha barh buu ka imanaya buui tiradana ma garanay marka haddii saasoo kale dhacdo qofku dee hooyadii xanuusan soo kale hadda laga qaado qof kaloo loo dhiido dee ridaacan baa imanaya ridaacaasaa imanaya waay aynu usoo noqona haddaba imisan sheegnay hooyadii ridaaci soo sheegin hooyada hooyooyinkeedna raaci waa la mid bay noqonayaan uu inoo sheegay bintadu waxay noqonaysaa waxa weeyaan islaantan naaska siisay ee nuujisay odaygeedu aabbuu noqonaya marka marka hadday inan ahayd waa inantiisii ridaacay noqonaysa isna waa ka xaaraan ukhtada waa walaashii walaasha ridaacan maxay noqonaysa iyaduna islaantan iyo odagani caruurta ay dhaleen islaantu kii nuujisay maxay u noqonaysa maxay isku noqonayan ma jeeda walaalay noqonaya islaanta carruurteedii iyo xataa kuwa kale ay nuujisay sidiisoo kale a walaalun bay noqonaya qof kastoo naaskaa islaanta cabay walaal buu la noqonaya kee dhashay walaal buu la noqonaya odaygu aabbaha ugu noqday xagga ridaa caruurtuu dhalina walaalbay u noqonayaan marka saddexdii jihe walaalkuu ka imanayey bay ka imanayaan iyaguna ridaacuna wuxuu noqonaya walaal ridaaca walaal xagga ridaacahoo xagga aabihi xagga hooyaa labadaba iyo walaal xagga ridaacaho xagga hooyo keliyaa iyo mid xagga aabo keliya intabuu noqonaya walcamatu edadii waa edada xagga ridaaco odaygan islaanta qabay ya walaashi iday u noqonaysa agga ridaaca khaaladuna islaanta walaasheed waa habr habarbe u noqonaysa wa bint اlakh walaalka xagga ridaaca inantii u dhalay muxuu noqonaya isaguna adeer adeer iminka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam baa waxaa la yidhi dumarkiisibaa baa waxay ku sheekaysteen ehm, inuu guursanayo xamza ibn cabd اlmualib inantiisi xamza ibn cabdilmualib rasuulku muxuu ahaa ya adeer inantiisi maxay isku noqonayaan ilma adeer way u banaanta inu guursado soo ma wuxuu markaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay in lagu sheekaysan wuxuu xalaal bay mahaba hiya uktii min alradaacati waa wala waa waa waa huwa hiya wuxuu rasulku yihi alayh isalaatu wasalaam ibnatu hiya bintu akhi min alradaacati walaalkay inantiisii weeyaan xag ridaaca marka isaga iyo xamza ibn cabdulmualib baa naas wada cabay hadduba isku adeero ogow oo xamza aabihii buu la walaalay inantii xamza uu dhalay ee ilma adeerka ahaayeen muxuu noqday xagga ridaaca muxuu ka noqday ya adeer buu noqday soo ma ilan walaalay ahaayeen xamsidigi xamza walaal waxay ka noqdeen xaggii ridaaca walaal ka noqdeen inantii xamza uu dhalayna wuxuu u noqday rasuulka alayhi isalaatu wasalaam adeer buu u noqday walaalkiibaa dhalay oo xagga ridaaca marka waa adeerkaas weeyaan ma fahamteen wa bint اlkt ukhtada inantay dhashay inantii agga markaa ridaaca iyaduna waxay noqonaysaa bint اlkt min الridaacati ya bint اlkt min الridaacati walaashii xagga ridaaca walaala ninka ay ka noqdeen inantii ay dhashay abti buu noqonaya marka ma guursanay toddobadaa sano waa toddobadaas marka toddobaad muxuu nooga sheegay laba un alum almurdica iyo wاlkt min الridaacati labadaas inooga sheeg wa arbacun bilmusaaharati afarna waa xagga sihriga afarta sihriga waa afar xagga nasabka ah sihriga iyo afar xagga ridaaca sideedaas noqonayna iyaguna bal horta afartan akrino wa arbacun bilmusaaharati afarna xagga sihriga xididka ayay xaaraan ku noqonay xididka se mataqaani xididka mataqaan ad ya waa a ha ha gabadha aada guursatay gabadhaa xaggeed waxaa ka yimaada yaa la dhaha xidid dadka qaar ka wuxuu yaqaanaa gacal soo ma ah, gacalkeeda umu zawjati zawjada zawjada hooyadeed yacni ninku gabadhu guursaday hooyadeed waa ka xaaraan ya maxay isku noqonaya maxay isku noqonaya maya waa sadoh sadoho weeyaan kaasu sa mid ma wاrabiibatu iyo rabiibada idaa dakala biاlum hooyada markuu la gori galo rabiibadu waxa weeyaan gabadhu guursaday ayaa waxay wadatay inan gabadh caruur wadata ayuu guursaday caruurtaa uu guursaday habluhuna rabiibay noqonayaan alrabiibatu wiilkiina rabiib buu noqonaya isaguna ya inantaasi ama hablaha ay dhashay gabadhu gabadha u guursaday hablo nin kale u dhashay weyaan oo ka horreeyey hablahaasi inuu guursadaa waa xaaraan shardiba ku xidhan shardiguna waxa weeyaan idaa dakhala bilum markuu hooyada la guri galo hadduu gabadhii uu guursado dabeetana uu la guri galo caruurtii ay dhashay hablihii ay dhashay waa ka xaaraan ilahay wuxu rawaaibukum اllaati fii xujuurikum min nisaaikum اllaati dahaltum bihin waa dumarkaad la guri gasheen fain lam takunuu dahaltum bihina falaa junaaxa calaykum haddii dumarkaana la guri wax dhibaata ma maxay noqonaysaa marka gabadhii uu guursaday caqdigii ismay arkin way kala tegeen inanta xaraan ka noqon wa xalaal marka marka nin rabiiba rabiibna inanka ba nidha soo inanku wuxuu noqonayaa inankaasi hablihii uu dhalay isna waa ka xaaraan bimacnaa inantu hooyadeed buu qabaa soo ma inantu waa ka xaaraan inankii islaantan ay dhashay haddii hablo uu dhalo ama hablo uu leeyahay isaguna hablahaasi odaygan islaanta guursada waa ka xaaraante ina weladkiiba rabibe marka labada jiha u ka imanaya labada jihaba soo wadax ma adiga adiga adiga ma fahamti ninka ka dambeya fadhiga ma fahamte ya rabiibka iyo rabiibadu maxay kula duwan yihin rabiibadu waa maxay rabiibkuna marka maxaa loogala jeedaa rabiibka inanta garanay inankaasi hablihii uu dhalay yaa laga warramaya marka inankaasi hablaha uu dhalo yaa laga warramaya marka odaygii ayuu xaaraan ka noqonay hablahaasi siday rabiibadu xaaraan noqotay labaynu haynaa wa zawjat lab aabbaha zawjadiisa aabbaha zawjadii aabbahaa gabadha guursaday maxaad isku tihi ya aayo dadka qaar kamid ah idda u yaqaana ad maa taqaana maa taqaana iddo kaas <laughs> sheekaas idda yaqaana koonfurta waxaa loo yaqaana idda lakiin halkan waxa loga yaana aayo ididuna waa aabo marka aabbaha aabbaha walaashii maxaad u garanaysaa ya waa iduna iyaduna ya ididii aabbuhu keenay iyo ididii rumaad weya <laughs> waa sax wey way marka waa aayadii zawjat lab marka iyay xaaraan ka noqonaysaa waxay xaaraan ka noqonaysaa inamadii inamadii uu dhalay odaygu odaygu dumarkii uu guursaday waa ka xaaraan waay wa zawjat libn iyo zawjada inanka inankaagu ama inamadaagu dumarkay guursadeen ka xaaraan marka aabbaha waxaa xaaraan ka wiilashiisu hablihii ay guursa inuu guursada waa ka xaaraan isna muxuu noqonayaa sodog soo ma a caynkaas halka maxaad ku haysataa ya imisu inoo sheeg arbacun bilmusaar afarta so inoomu sheegin rabiibada ka reeb maxaa soo haray saddex batiri umu zawja iyo zawjat lab iyo saddexdaasi bimujarad اlcaqdi bay xaaraan ku noqonaya waxaan idhi saddexdaasi maxay xaaraan ku noqonayaan bimujarad alcaqdi mujarad alcaqdi waxa weeyaan mar alliya marka caqdigii meherku uu dhacaba saddexdaasi saasay xaaraan ku noqonayaan ninku markuu gabadhu geer fadhiisto ee gabadhii caqdigii loo sameeyo ee loo dhammaystiro daqiiqadaa la dhammaystiray hooyadada waa ka xaaraan haddii isla markaa ay kala tagaan ama gabadhiba ay dhimato hooyadii xalaal marnabu noqon mayso shardi maaha inay isla guri galaan shardi maaha shardi maaha inay saarkaan mar alle marka caqdigu dhacaba xaaraan bay noqonayaan aabbihiiba gabadhu gedi fadhiistay waa la siiyey isla daqiiqada la siiyey inamada xaaraan ka noqonaysa aayadood bay noqotay marnaba guursan hadduu odayg isla daqiiqada dhintaba amaba uu furo guursan maayaan inankiiba gabadhu geed fadhiistay gabadhii baa la siiyey isla markaa la siiyey aabbiha xaaraan ka noqonaysa haddii doona ynays arkinba saddexdaas maxay nidhi mujarad alcaqd maxaa soo hadhay haddaba afartii rabibadii rabibadi shardi baa inooga shardigu muxuu ahaa idaa dakhala bilum haddii uu la guri galo oo gabadh gabadha ay is arkaan bay rabibadii xaaraan noqonaysaa haddii kale xaaraan noqon mayso afartiina waa kuwaas saasna ku tilmaamay waay maxay noo hadhay marka afartii xagga ridaaca soo ma ya sooma raaciyo waay umu zawjati zawjada hooyadeyd waa hooyadii dhashay imika hooyadii naaska siisa haddii jirtana waa ka xaaraan iyadu gabadh ninku gabadhu guursado haddii islaan nuujisa ay jirto oo xaggii naaska hooye uga noqotay islaantaasna waa ka xaaraan de hooye wa wa waa soddoh bay noqotay waay zawjatu lab aynu dhamaano zawjatu lab aabbaha zawjadiisi ya aabbaha waa aabbihii xagga ridaaca zawjadiisa wey aabbihii xagga ridaaca zawjadiisa soo abar agga ridac mu jirin waa kee hooyada xagga ridaaca waa islaanta nuujisay soo ma aabbaha xagga ridaacna waa islaanta nuujisay odaygeedii weeyaan in aabusna u noqday odaygaasi dumarkii kale uu guursaday waa ayuu noqonayn iyaguna waayo zawjat libn odaygan xagga ridaaca aabba uga noqday xagga ridaacu aabbo uga noqday soo maaha odaygaasi inankaa uu aabbaha uga yahay xagga ridaaca dumarkiu guursaday xaaraan ka noqonaya dumarki u guursaday xaram ka noqonaya maxaa inoo hadhay saddexdooda sheg soo maxaa hadhay rabibadii waay rabibadi maxay noqonaysa marka rabibo xagga ridaaca gabadh buu guursaday soo ma inan ohan inan inanay dhashayba wadataa soo ma odhan inan ay nuujisay wadataa odhaha daba minkana oo xaggaas hooyo uga noqotay inantan hore waxay inantii dhashay tanna waxa weya waa tii ay nuujisay xagga naaska hooyo noqotay weyaan marka tii ay dhashayna waa rabibada waa ka xaaraan tii ay nuujisayna waa rabiba waa ka xaaraan iyaduna waa isku mid ma fahanteen intaa waa lasoo jebcinaya haddaba si laba iyo labaatan markaa ku hayna laba iyo labaatanka taxriimkooda waxa la dhahdaa abadi baa la dhahdaa weligood iyo allahoodba waxay noqonayan marka waxa weyaan xaaraan ka ahaana marnaba xalaal noqon maayaan laba iyo labaatankaas midna ku darso saddex labaatan kaga dhigo mulaacanada licaanka weynoo iman doonaaye ninka iyo gabadha licaantama maalan ninkaa gabadhiisii zino ku sheegaya iyaduna way inkiraysaa way diidaysaa maxkamaddii marka laiskula yimaado ninka wax markhaatiya ma haysto iyaduna way inkirtay isagana inuu ka noqdo waa uu diiday maxay noqonaysaa marka xaakimku wuxuu sameynayaa inuu licaan dhexdooda marayo ya waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadatin biاllahi inahu lamin asaadiqiin marka mid wala afar jeer buu ilahay markhaati gelinaya dabeetna waa la kala kaxaynaya tafriiqooduna waa abadi ayaguna tafriiqooduna muxuu noqonaya abadi marka mulaacanadaas gabadha licaantana labadaa licaantama iyaguna tafriiqoodu waa waxa weyaan nikaaxoodu xaaraan buu noqonaya intaa waxay ka dambeeyaan marka laba iyo labaatankii xabadaan ogeed saddex iyo labaatankaas waxay noqonayaan taxriim abadiya bay noqonaan saasuu la socda meel kastoo tagti intaasuma intaasuma ku imanaysa inta aan kuu sheegay unba kugu imanay waxaa inoo haray intaas waa intii taxriimkooda abadiga ahay kuwii muaqadka waa kuwan wa waaxidat min jihati اljamci midna xagga isu geynta ayay xaaraan ku noqonaysa in la isku geeyo wahiya ukhtu zawjati zawjada walaasheed weeyaan zawjada walaasheed gabadhu guursaday walaasheed maxay isku yihiin ninku gabadhu guursaday walaasheed dumaashi mise seedi labadu waa jiraan qolo seedi tirahdana waa jiraan qolo tiraa dumaashina way jiraan way kala duwan yihiin markaa qolo walba dhinaceed hawa qaadato in la in gabadhan kula joogta ama ninku gabadha la joogta ee uu qabo walaasheed inuu guursadaa intay tani la joogtaa waa xaaraan ma banaan in la jamciyo ilahay ba wuxu waan tajmicuu bayna اlkhtayn ila ma qad salaf waan tajmicuu bayna اlkhtayn labadu maro walaala-aan la isku geyn maayo laakiin hadday mid dhimato hadday dhimato zawjada hadday dhimato walaashu wuu guursan karaa haddii uu zawjadiisii u furo walaashid wuu guursan karaa waa u xalaal markaa beeco lakin goormay xaaraan tahay in laisku geeyo in labadan labadan meel nikax laiskugu geeyo unbaa xaaraan waxaa kale iyaduna xaaraan in laisku geeyo walaa yujmacu bayn marati wacamatiha gabadhii edadeed laba dumar isku edaa ah, nikax lagu jamcin maayo walaa bayn almarati wa khaalatiha laba dumarahoo isku habaryarana laisku geen maayo gabadh iyo iyo habararteedna lasu nikax laiskugu geen maayo oo rasuulkaa yidhi alayhi salaa slam laa yujmacu bayn marati wacamatiha walaa yujm walaa bayna اlmarأati wa khaalatiha marka naskii xadiidka unbuu sheekhu tilmaamay wayaxrum min aradaaci radaaca xaaraan waxaa ku noqonaya maa yaxrum min anasb naskii xaaraan wxii ku noqonayay nasabka xaaraan maxaa ku noqonayay guurku soo xaaraan kuma ahayn dadkii nasabka ka dhexey maysu guursan karayin ya ridaacun waa saas kale xaaraan wturad اlmarأaة bhamsaةi cuyuubin halkan marka wxuu ka galay ceebihii qofka lagu celinayay lakiin intaa waa muhiim inaan si fiican loo xifdiy in allah aayadda qur-aanka ana xifdi aayadda qur-aanka way ku wada yaalaan dhammaantood in yarun baa ka maqan inta ka maqan xadiidka tilmaamay sidaa laa yujmacu bayn اlmarأaةi wacamatiha walaa bayn اlmarأaةi wakhaalatiha waturad اlmarأaةu gabadha waxaa lagu celin doonaa bhamsaةi cuyuubin ceebo shan ah baa lagu celin doonaa shan ceebood baa lagu celin biljunuuni waali ayaa lagu celin doonaa iyo wljudaami judaam iyo wlbarasi baras iyo wاradqi iyo wlqaran wayurad الrajul ninkan waxa lagu celin doonaa bhamsati cuyuubin shan ceebood baa lagu celin doonaa biljunuuni waali iyo wljudaami judaam iyo wlbarasi baras iyo wاljabi iyo wاlcunnati intaasa lagu celin doonaa halkan waxa weeyaan waa xanuuno ceebaha waxaa loo jeedaa n waa xanuuno weeyaan xanuuno haddii qofka ay ku dhacaan qofka kale uu khiyaar yeelanayo inuu nikaax iska faskho hadduu gabadha uu ka helo ninku xaq wuxuu le in iska faskho gabadhu hadday ninkii xanuunkan ku aragto xaq waxay u leedahay in iska faskdo nikaaxeeda khiyaarkaasay leedahay kaasunbuu jeeda markaa cuyuubtaas waay waxaa loo qaybayaa markaa laba qaybood ceebo la wadaago iyo ceebo lala kala gaaryayo yani xanuun la wadaago xanuun la wadaago oo raggiina ku dhacay dumarkiina ku dhacay waa sida waalida oo kale iyo barasta oo kale iyo juudaanka oo kale iyo xanuuno kale oo dumarka xanuuno dumarkan u gaara iyo xanuuno ragga u gaara xanuunada dumarka u gaarkiihi halkan waxay nagu ilaha radqiga iyo qarniga raggana waa jabdiga iyo cunnada weeyaan waa labadaas intuba waxay xaq u leeyihi qofku markuu qofka kale uu ku arko inuu fasakho xaq buu leeyahy tafaasiisheedana insha allah kitaabka kale ayay nagu tegi doonaa laakiin in intani ceebo ay tahay qofku khiyaar u leeyahay inuu nikaaxi uu fasakho in baynu ogaanin wa turadu lmaratu gabadhi waxaa lagu celin doonaa bikhamsati cuyuubin shan ceebood baa lagu celin doonaa biljunuuni waali ninkii baa gabadhi loo keenay gabadhii waalan buu helay ya iyadoo waalan ayuu arkay xaq wuxuu le iska fasakho nikaax nikaax ufasakhka lakin su-aashu weyaan waxa weeyaan waxa weeyaan ma banaanta gabadh gabadh waalin in la guursada mid marka hore gabadh iyadoo waalin la guursada ma banaanta amaba gabadh in la guursato nin waalan ma banaanta mase banaan ya ninku gabadh waalin inuu guursado ma banaanta ama gabadhuba nin waalin inuu guursato hadda marka hore maaha qof waashay maaha in iyagu wadajoog qofku waa shay maha wuxuu arkaya qofkan inu waarayn deetna uu guursanaya haddana ma asaxaysaa nikaxaas ma asaxaya waa asaxaya shardi maaha labada qof is guursanayay inay caaqilin yihiin shardi maaha inuu qofku caqli leh shardiba mahaba shuruudda nikax may kuso argn kuma jiro kuma jiro sidaa awgeed ninku waa guursan karaa gabadh waalan gabadhuna way guursan kartaa nin waalan way banaantay laakiin haddii qofkii loo loo qariyo maalan qofka khiyaar buu yeelanaya khiyaar buu yeelanaya ama aanu ogeyn oo kale tusaale ahaan waljudaam judaamka cudurka la hahdo walciyaadu billah waa cudur xun weeyaan xubnuhu googooyaa xubnaha marka hore casaanay deetna madoobaanay deetna u gogo waa cudur aada xun weeyaan rasuulkana calayhi salatu slam ilahi buu ka magangeli judaamka barasta labadaba allahuma inii acuudu bika min albarasi waljunuun waljudaam sayi asqaab barastuna waa waad garanaysin oo jiri waay maqaarka ku dhacdo wa ina caddaysaa caddaan buu noqdaa waayo wاlratqi iyo wاlqaran labadan dumarka u gaaryi saddexda waa la wadaagaa oo ragga iyo dumarku way u ku dhacaa xanuunkaas jununku ku dhaca judaamku ku dhaca barasna ku dhacda laakiin labadan dumarka u gaar yihiinoo waxaana ay markaa ku dhacaan xubinta taranka radqiga waxay dhahdeen culimmadu xubinta taranka ayaa hilib hilibba awdaya qarankuna isagana xubinta taranka waxaa awdaya laf dabeetana waxaan ka suurto gelaynin jimaaci baan suuro gelaynin markaa qofka khiyaar buu yeelan karaa laakiin imikoo oo kale de dhakhaatiirtu way ah, waa la daweyn karaa ah, waa la jeexi karaa markaa qaliin ba lagu samayn karay marka haddii qofku uu ah, dhakhtarkii waxaas uu hagaajiyo caadi buu noqona de khiyarka ba mesha ka baxay wayurad rajulu ninkana waxa lagu celin doona bhamsati cuyuubin biljunuuni wاljudaami wاlbarasi intaa waynu soo marna wa waa la wadaagaa soo ma ragga maxaa u gaara haddaba labadana raggana u gaara dumarkana laba u gaar ahaa raggana laba u gaara wاljabi jabigu waxa weeyaan qaطcu الdakr xubintii taranku ninka la gooyo wey ka xubintii taranku way go-an tahay ba mar haddii xubintii taranku ay go-an tahay isagana jimaac ma suuro gelay iyadina gabadh khiyaar bay yeelanaysa waalcunnatu cunnaduna waa qofka oo awood u waaya jimaaci ama qalbiyan ama waxa weeyaan sida kaleba oo qof dacfi baa ku jira markaa junuunka iyo juudaamkaiyo barasta waxaa khiyaarka loogu sameeyey labadan qof qofku qof san u xanuunsanaya inuu la noolaado ma jeclaanayo maala nin waalan de ama nin baras qaba ama nin juudaan qaba gabadhii lama noolaan karso ninkuna gabadh noocaasoo kale lama noolaan karayo bimacnaa naftaad diideysa naftaad diideysa noolaan karma maaha naftiibaad diideysa sidaa awgeed ba khiyarka loogu yeelay kuwanna labadan kale ee dumarkana u gaarka jimaaca diidaya ama ragga u gaarka ee jimaaca diidaya iyagana maqsuudkii nikaaxi yaa iyo ka hor iyo meesha ka baxaya maqsuudka nikaaxuna wuxuu ahaa maqsuudka nikaaxuna wuxuu ahaa ama wadci ayuu ahaa marka maadaama wadciga uuna suuro gelaynin iyadana khiyaar baa markaa loo marka waa saas marka cinniinkan inka la idhaahdo waxaa loo kaadinayaa sanad waxayna ka sugnaatay saxaabadii saxaabadii kusoo aroortay cumar iyo cali iyo ibn mascuud iyo mugiir ibnu shucba ayay ka yimi ayay ka aroortay inay markaa ay xukumeen qofka cinniinka ah in sanad loo kaadinayo afarta fasal baa la marinaya shitaaga iyo sayfka iyo rabiica iyo khariifka ayaa la marinaya waay waxaa kala dhici kartaa ninku inuu inuu jimaac kari waayo ruux dumara lakiin mid kale u kari kara dhici karta marka adu calay xasanad baa loo kaadinaya kaasi faslu wayustaxabu tasmiyat اlmahri fi اnikaax wayustaxabu waxaa la suneeyey tasmiyat اlmahri maharka markaasi magacowgiisa fi nikaxi nikaxa dhexdiisa in lagu magacaabo ayaa la suneeyey fain lam yusama haddaan la magacaabin saxa alcaqdu caqdigu markaasi waa asaxay wawajaba almahru meherkii baa waajibay bialaaata ashyaa bialaaata ashyaa saddex shay iyunuu waajib ku noqday fain lam yusama haddaan la magacaabin maharkii nikaxa dhexdiisa haddaan lagu magacaabin saxa alcaqdu caqdigu waa sax wey wawajaba almahru maharkina waa waajibay alaaa saddex shay uu ku waajibay saddex shay marka la helo mar haddaan caqdigii aan la magaa haddaan la caqdiga dhexdiisi lagu magacaabin saddex shay ayuu meherku waajib ku noqonaya an yafridahu azawju zawjku markaasi inuu uu qadaro calaa nafsi nafsi inuu ku qadaro uu ku magacaabo aw yafridahu lxaakimu ama xaakimku inuu fardiyo oo uu magacaabo oo uu qadaro aw yadkula bihaa ama inuu la guri galo oo fayajibu mahru mili mahru miliga markaas y waajibaya walayse liaqali sadaaqi sadaaqa inta ugu yar umuu sugnaanin iyo walaa liagaritiisa ugu badan xadun xad umuu sugnaanin wayajuusu waxaa bannaan an yatazawajaha inuu guursado calaa manfacatin macluumatin manfaco macluuma oo la garanayo inuu ku guursadaa way bannaantay wayasqudu bialaaqi alaaqi waa wayasqudu bialaaqi alaaqi waxa weeyaan waxaa ku dhici doona qabla dukuuli biha intaan ala gurigelin ka hor alaaqii furitaankii la furay waxaa ku dhici doona nisfu lmahri maharka kale barhka kudhici doona waay mahar wel kole waa wada garanaya maharka sadaaqana waa la idhaahdaa magacyo badan buu leeyahay caطiyana waa la idhaahdaa ilahay ba qur-aan ku sheegay wa aatu nisa sadaqaatihina sadaqaadka marka waxa weyaan waa maharkii weeyaan meherku waa lagaba maarmaan lagama tegi karo gabadhu waa leedahay waay markaa waa waajib ninka saaran inuu gabadha siiyo markan la leeyahay ninku waa inuu nikaaxa u awoodayo awoodda waxaa ka mid a inuu haysto kharashkii meherka iyo kharashkii guurka inuu haysto inaqonayso waay wayustaxabu waxaa la suneeyey tasmiyat lmahri maharka magacowgiisa ayaa la suneeyey fi nikaxi nikax dhexdiisa lagu magacaabo caqdigu markuu dhacayo in la magacaabo maharkii waa sunne weeyaan markuu yihi sunne maxaa ku baxay waajib maaha wey micnaheed nikaxum iyada oo aan la magacaabin caqdi ma dhici kara haa caqdiga riday in lagu magacaabo maherkii lo dhaa gabadha heblaaye hebel oo meherkeedu intaa intaa uu yahay magacaawga meherkii la magacaabaa waa sunna uun waajib maaha haddaa laga tago nikaxi ma asaxaya haa waa asaxaya oo hadda gabadha waan ku siiyey isna waan aqbalay saana ku dhammaato oo meherkii aan laba magacaabin majliskii iyo caqdigan lagu dhex magacaabin nikaxu waa nikaxu waa sax lakin meherku waajibaya la odhan maayo meherki wa laga tegay la odhan maayo meherku waa waajibaya waa sheekhu inoo sheeg wuxuu inagu yidhi fain lam yusama haddaan la magacaabin caqdiga dhexdiisa nikaxa dhexdiisa haddaan lagu magacaabin sax alcaqd caqdigu waa saxay haddaan la magacaabi waayo caqdigu waa saxay waay haddaba caqdigi sax ha noqdee waa wajib almahr bihalaaثi ashyaa saddex shay bu haddaba meherka waajib ku noqonaya an yafridahu zawju zawjku inuu ku inuu qadaro calaa nafsi nafsi inuu ku qadaro bimacnaa inuu zawjku isagu uu magacaabo oo naftiisi yidhaha intaasaan u bixinaya gabadhay deetna iyadana waa sax tidhaahdo meherkii laguma magacaabin caqdiga dhexdiisa iyaduna waxay leed waa sax marka isagaa fardiyey bimana isagaa qadaray naftiisii isagaa xaggiisi kasoo gooyey oo intaasaan bixinaya an yafidahu zawju zawjku inuu qadaro amaba uu magacaabo calaa nafsi naftiisi inuu ku qadaro isago ha intaasaan bixinaya aw yafridahu lxaakimu ama xaakimka fardinaya oo qadaraya isagu oo markaas waxay mars markiis khilaafaan u ha intaasaan ku siinaya tana aniga intaas haysiini iyo ma intaas intaas inta haysiini waa las qabsaday mar haddaan caqdiga dhexdiisii lagu magacaabin zawjkii wixii uu magacaabayna gabadhii ay isku qabteen ay ku heshiin waayeen xaakimka laskula imanaya xaakimka markaa qadaray si u qadaraya xaakimku laakiin xaakimku wuxuu qadar wuxuu ohanayaa mahrulmil baa lagu siinaya ohanaya ama ninka wuxuu ku ohanaya mahrulmil baad bixinaysa mahrumilku muxuu yahy haddaba mahrumil waxa weeye gabadhan uu guursaday dumarka la midka ah ee qaraabadeeda wixii la siiyey dumarka iyada lamidka ah walaaladeed baa la eegi doonaa ee la guursaday imisaa la siiyey dumarka yani la dhalatay qaraabada haddii dumarka ay la dhalatay iyo idooyinkeedi qolooyinkaa waxba laga waayo xaggii hooyadeed baa loo soo kici doonaa hooyadeed iyo dadka xaggaaka yaa iyadana la eegi doonaa wixii la siiyey hooyadeed iyo habraraheed iyo dadkaas haddii kuwaasi la waayana dumarka kale ee aan qaraabadaba aanay ahayn ee ajaanibka ah ee iyada sifooyinka leedahay oo kale leh sifooyinka iyada leedahay oo kale ina sifooyinka ku kala duwanaanayaan inantii iyo gorobta way kala duwanaanayaan in sifadii ku kala duwan yihin inantii cilmiga lahayd iyo inantii cilmiga lahayn waba aan garanayn da way kala duwayn iyadana inantii xaafid quraankayd qur'anka xifdisanayd ti aan qur-aankaba aan garanaynin ama aan xifdisanayna way kala duwan yihiin way kala qaalisan yihin soo ma markaas inantani sifada ay leedahay oo kale dumar kale maxaa meher la odhanaya maxaa meher loo siiyi baa ladhaha meher mudhibka noocaas marka waxaa loo eegayaa un dumarkan kale ee meherka la siiyey unbaa loo eegi doonaa marna qaraabadooda loo eegi doonaa marna dumarka kale ajnabiga ah laakiin isku sifada yihiin wixii la siiyey baa la siin doonaa ama ha badnaado ama ha yaraado ama ha badnaado ama ha yaraato ayib aw yufridu lxaakim marka xaakimka wuxuu fardanya wa meherul mislun isagu aw yadkula bihaa ama wuu la guri galayba gabadha isagu waxbaba aanu magacaabinba ayay is arkeen ya dabeetna waxay noqotay in wax la siiyo wixii la siiyna waa lagu shiiay fa yajibu mahru marka waxaa waajibaya mahru mili baa waajibaya saddexdaas ku waajiba bimacnaa haddii marka hore caqdiga dhexdiisa aan lagu magacaabin oo meherka magacowgiisii laga tago saddexdaa shay ku waajibi doonaa inuu zawjku isagu garto u waxaasan bixinaya gabadho raalli ku noqoto in isku khilaafaan oo xaakimku dabeetana isagu uu fardiyo oo mahru mili gabadh la siiyo inuu la guri galo oo dabeetna mehermadkaasaa lagu siiyo waay walaysa liaqali sadaaqi meherka yaridiisa umay sugnaanin iyo walaa liagarihi badidiisa toona xadun xad umay sugnaanin yani walaysa liaqali sadaaqi sadaaqa yaridiisu ma leh walaa liagarihi bedidiisu xaddun xad ma leh micnada maxay meherka intee gu yar meherka intee waa gu badan xad male rasuulku alayhi salatu sl ninka u yimid ee gabadha doon inuu guursado wuu celceliyey markii ugu dambayse wuxuu ku yihi iltamis walow khaatama min xadiidin fargal birna ahna ha ahaadee oruxuun doon buu ku yihi uxuunkeen buu ku yihi marka wuu yareeyey aad buu xagga badidana xad male israafku baa laga ilaalinaya in israaf lagu sameeyo meherka in la qaaliyeeyaana ma fiicna oo dee hadhow qofkiiba kari waaye hadhow qofkiiba kari waaye maharkana ruuxa dumarka ah xaq waxay u leedahay marka meherka loo magacaabo marka maharka loo magacaabo ee meherkii lagu heshiiyo xaq waxay u leedahay ilaa ninku meherkii uu dhiibay inaan inaanay markaa nafteeda in u dhiibin meherka horta keen bay leedahay meerka ka qaadanaysa haddii haddii meherkii uu sii waayo iyadan xaq waxay leedahay inay nafteedu u dhiibi weydo ay xaq u leedahay dumarkuna laakiin way waxay ka shakeeyaanba in in la furayo oo meherka maba qaataanba markaasa waxaad arkaysaa oday dhintay oo islaantii leeyahay meherkii miyuu siiye horta ila meherkii waan ka saamaxay ya laakiin sax maaha saa saxda waxa in la siiyo marka ugu horreysa waa la siiyo loo qadimo mushkiladaha soo kordhay imaka waxaa ka ninkii gabadhii baa iska hor imanaya ama ninkii baa gabadhii waxa weeyaan sanifaya ama labadood baa iskhilaafaya gabadhii bay noqonaysaa inuu furo furiba maayoba ilaa ay ka tanaasusho waxeedi wuxuuma furaya buu ley waa gabadheedi haddana si fiican uma haysanay meherkan haddii unka uu furo ila meher meherba waxa wey laga doonayaay wuxuu doonayaa inuu furin in ayado dalbato ay tirahay furo meherka waan ka saamaxay qalad weeye taas qofka hadduuna ruuxii dumarka ahaa aanu la noolaanaynin ilahay alaaqa sharciyey waa furaya xaqeedii iyo xoolaheedina waa sinay inuu ka haysta maha inuu yidhaahdo iyadu ha dalbato oo markaasan iyado waxa weeyaan hays furato sax maaha waxay ku fiican tahay in ruuca dumarkii ay ka qaadato wixeed marka ugu horreysaba haddii hadhow laskhilaafo hadduu furan de wixeed way haysataa hadduu furi waayona de way wada joogi doonaa ina saxayn waay wayajuuzu an yatazawajaha wayajuuzu waxa bannaan an yataزawajha gabadh inuu ku guursado calىa manfacati macluumati manfaca macluuma meherku wuxuu noqonaya waxay culimmadu shay kasta waxa weeyaan kulu maa yakun kulu maa waxay yidhahdeen culimmadu shay kasta oo ay suuragal tahay shay kasta oo lacag noqonaya min cayni aw manfacati jaaza maharhu ama jaaza sadaqahu shay kasta oo lacag noqonaya ama cayn ha noqdo ama manfaco ha noqdo manfaco ha noqdo waa manfaco lacag noqon karasa weyaan seed manfacadu lacag noqon karsaa waa la kereysan karaa istiijaar baa lagu samayn karaa shay kasta oo la kero manfaco kasta oo kero geli karaysa manfaco kasta oo kero geli karaysa lacag bay noqonaysaa soo ma in meher laga dhigana way banaantay shay kastoo lacag noqon karaa waa lacagtii waa dhulkii waa gurigii waa gaarhigii waa dahabkii waa geelii waa lo-dii waa adhigii waxaaso dhan waa maal lacag bay noqonaya waa acyaan ima manaafic manaaficdun waxay u noqonaysaa shayga waa la karayn karaa mar haddaa la karaysto isna lacag bu noqonaya waa manfaco waxaa ka nimid imka manfacadaas oo kale ah qofkii oo qofkii waxbara qur-aanka o kale gabadh adula qur-aanka ku baraya waa sax waa manfaca oo sidee u noqon karaysaa xagga lacag uga noqon karaysa istijaar ba dhici kar macalinka waa la karaystaa lacag baa la siiyaa deetna qur'anka bar baa la ohanaya qofka deetna qur-aanka buu baraya macalinkan dadka qur-aanka u dhigaya waa la karaystaa de ogow ya macalinku markuu wax dhigayo waa nin la karaystay lacag buu qaadanaya marku lacag qaadanaya marka bilaashka yamaha iyada markuu lacagta qaadanaya marka mar haddii uu lacag la siinayo waa waxa uu la mid dadkaa dee shaqaynaya ee la karaystay u midi dabeetana lacagta uu qaadanayo waxa laga rabaa sidii lagula balma inu la yimaado waktigii la yihi kaale waktigaasu imanay wati la yihi dhameyn waktigaasu dhameynay masala waxa la yihi sideedda subaxnimo kaalay labiyo toban kana dhamee labiyo toban sideeddu iman labiyo toban ku dhameenay inuu sagaal iska yimaado lama ogola macalimiinta qaar baa iska habsaama qaar baa jara lacagna u qaadanaya hadda ma garata qaar baa iska fadhiisana telefonka iska wadwadanayo ardayga waxba aan si fican uga dhegeysanaynin saax maaha mar haddaad lacag ka qaadaysid waxaa lagaa doonayaa waa karaystay ogow waa karaystay mar haddaa lagu karaystay sideedaba uga soo shaqadaas lacagteeda wayn xalaal ku noqoto wey ma fahamta markaa markuu le yajuuز an yataزawajaha calىa manfacati macluumati manfacada macluumadihi wa waa sida waxbaritaanka oo kale waxbaritaanka oo qur wax kaloo la bari kara ma jira ad tiraada ku baraya meherna noqon karo oo istijaar lacagna noqon kara ma garanaysa horta qur-anka waa iska garanay soo ya qur-aanka marka la barayo waa in lagu heshiiyaa qur-aanka inta la barayana matala waa inu idhaahda sodonka qur-aanka ku barayo marka isagaa laga raba inu baro hadduu isagu beri kari waayo macalin buu samaynaya lacagtuna ka bixinay iyo inuu yidhaahdo qur-aanka shan iyo toban ku baraya anugu warkaba halkaa u cayimaya waxaa kale ee iyadana shardiga in qur-aankan uu barayo waxaan uu baraya waa inuu noqdo wax qadarkeeda intaa uu barayo qadarkeeda kulfa ay ku bixi karayso kulfa waxbaa ku bixi karaya haddii ay inay noqonaynin ya ma asaxaysa iyaduna maalan hadduu yidhahdo waxaan ku baraya uma nadar uma cabasa wa basar uma nadara intaasu keliya uma nadar qofka mklifaad ba kubaaysa kaga baxaysa wax kalifaad kaga baxay ma asaxayo waxay la mid tahay isagii oo waxa weeyaan yidhi waxaan kaa iibiyey xabad beriisa beriiso xabad xabad male xabaddaa beriiskan kaa iibiyey xabadda beriiska haduu kaa iibiy maxay ku taras xabadda beriiska saaso kale ka dhigantay marka waxaan u baraya waa in noqoto wax kulfa ku bixi karayso jus camo oo kale laba jus saddex jus afar jus san jus saasoo kale inay noqoto waa inay noqon wax yaro ayib manfaca macluumaha waynu noqotaa waxaa kale la mida ah iyadana khiyaadadii wuxuu dawaarkan ku baray dawaarkii buu baray dawaarka waa lagu shaqaystaa lacag baana qofka ka soo gasha marka dawaarkii waan ku barya u dawarkii buu baray sax weeye iyadana meher way noqon karaa dawaarkii waxa kale ee waxyaabaha kale la barta sanaacaadkii oo kale intaa aan ahayn iyadana way noqon kartaa iyadana oo cuntooyinkay ka mid yihiin cuntooyinkan kala duwan ee lagu shaqaystaan ku baraya iyadana waa sax wey oo manfaacay noqonaysa kutubta qur-aanka ka waran hadda oo jirta kitaab kutubta qur-aanki waa acyaan wey lacag ba gelaysaba marka hore da uu iibinayaaba hadday markaa ruuxdu markaa tiraahdo waxaan doonayaa boqol musxaf ama laba boqol musxaf de wuu iibin doonaa u keena iyadana waqaf bay ugu tala gashay kolley waqaf ka dhigayaan ama meel bay geenaya marka xaq buu le iyadu wuu siinaya meeshay tirahda geeni wuu geenaya hadday iyadu qaadato ay markaa meelaha geysan iyada de xaqu leh lakiin mus masaaxiibta qur-aanka laftoodu maharki way noqonaya waxa fiican sideedaba in ruuxa dumarka ah haddii xataa qur-aan la barayo oo lagula heshiiyo manfacadaasi macluumada ah in adduun loogu daraana way fanaagsantay in adduun loogu daraana way fiicantay wayajuuzu waxaa banaan an yatazawajahaa inuu guursado calaa manfacati manfaca ku guursado manfacadaasoo macluumatin macluuma wayasqudu bialaaqi alaaqa waxaa ku dhici doona qabla dukuuli bihaa gabadha intaana la gurigelin ka hor nisfulmahari meherkii kale barhkii baa dhici waay halkaa u fiirsada maharka gabadhu mar waxay qaadataa isaga oo kaamil oo dhamaystiran marna waxay qaadataa wixii loo magacaabay kala barhkii marna waxba qaadataba mise shay ya saddex mar waxay maxay qaadataa meherkii loo magacaabay oo dhammaystiran boqol garaamoo dahaba buu yidhi boqolkii garaamoo dahabka oo dhammaystiran bay qaadanaysaa laba xaaladood xaaladda koowaad hadduu la guri galo isagay gabadha was arkeen wixii loo magacaabay oo dhammaystiran bay leedahay hadduu boqol garaam yahay hadduu konton garaam yahay hadduu laba garaam yahay hadduu neef geela yahay wax alla wixii loo magacaabay oo dhammaystiran bay ku yeelanaysa bidukuul xaaladda labaad waa wuxuu noqonayaa mowt axad الزawjayn labada zawj mid ka mida ah hadduu dhinto ama ha is arkaan ama yan is arkin hadduu midkood dhintaba meherkii kamila markaas ayay gabadha yeelanaysa oo dhamaystir wixii loo magacaabay oo dhamaystiran bay yeelanaysa hadda soo maarti imsa xaalad ban sheegnay laba ta koowaad oo dukuulkii ka labaad mowtu axad الزawjayn labada zawj mid ka mid ah dhinto labada zawj mid ka mid ah dhinto ninkii baa dhintay gabadha waxay yeelanaysaa meherka oo dhamaystiran gabadhii baa dhimatay meherkii oo dhamaystiran bay yeelanaysaa oo gabadhi dhimatay meherkii o dhamaystiran yaa qaadanay yaa qaadanay ya ya dhaxlayaashi dhaxlayaashi dadkii dhaxlay isagaa ka mida dhaxlayashi isaga labsigu soo gelaya oo waynaga soo marnay zawjku dee zawjadiisu u dhexlaya mayn ahayn waa saas weeyaan ayib labadaa waan haysanayna marka markaan leenahay mowta axd zawjayn muddu khulaasoo xasla minu socon isku mid weeyaan maxaa soo hadhay nisfu lmahri markay qaadanayso maharka kala berhki maharka kala berhki waxa weyan waa xaaladu marka gabadha la furo qabla dukhuul meherna loo magacaabo meher baa loo magacaabay qabla dukuul intayna is arkin ka hor bay ayay kala tegeen wuu furay waa kan shekhu inoo sheegay yasqudu bialaaq qabla dukuuli biha soo maarti qabla dukuuli biha waa intaan la guri gelin ka hor maxaa ku dhacay nisfulmahri meher kale barhkii markii loo magacaabay boqol buu magacaabay kala baa ka dhacay maxay yeelanaysaa conton bay yeelanaysaa ka war haddaan loo magacaabin haddaan waxbaan loo magacaabin mutcun bay yeelanaysa waxba yeelan waxoogaa adduunun baa la siin doonaa il marka horeba meherba looma magacaabin wax dukuul la hahno xasilin waxaa la siin doonaan waxoogaa adduuna ayay qaadan doonta maxaa hadhay saddexdii misan sheegin laba maxaa hadhay ka saddexaad waa kee waa markuu meherku wada dhacay gebigiisa soo ma xaaladda meherku dhammaantii u dhacayana waa mar sabab kasta oo gabadha xaggeeda ka yimaada oo qabla dukhuul intaanu intaana lala guri gelin ka hor bay ninkii iska fasakday maalan ninka waalan bay aragtay dukuulnimu soo xasili waxay tii ninkan ma doonayo laga laga fasakho waa laga fasakhay waxba yeelan mayso wixii loo magacaabay waxba yeelanba mayso wax meheray leeda ma jirto waayo ninkii gabadhan ismay arkin wax dukhuulo soo xasilan ma jiro ya iyadaana khiyaarkeedii uga tagto iska fasakha waaba intaaba soo waadix ma intaasi waay adiga sheekh adiga dooyastay gacmaa ku dooyeystay istaag saddexda ku celi mar gabadh waxay yeelanaysaa meherko kaamila soo ma waa goorma adaas way baxsatay soo ma way yar baxsatay iska fadhiisa eh. ayib ii kaadiya xaggana aan soo kace yaad mahaysa adig adig ya ma haysid maxaa dhacay maynki ka dama jir ad ma haysid hay wada markuu midkood dhinto markuu midkood dhinto hadduu midkood dhinto maxay yeelanaysaa sax wey hay markaasunba keliginba mise mar labaad ba jira marka labaadna muxuu waay sheekh fadhiiso ku dar adu waayahay ku dar istaag a ah, ya idaa dakala bihaa dukuulki sax wey fariid labada xaaladood weyaan labada xaaladood hadduu midkood dhinto ama la guri galo labada xaaladood bay meherka kaamila yeelanaysaa waay nisfu lmahri baa inoo haray nisfu lmahriguna muxuu noqonayaa fadal qabla dukuul ayay nisfu mahr yeelanaysaa nisf yeelan saxwe wixii loo magacay kala bar bay yeelanaysaa saxwe may ninkan weydiinaya miduu istaago haddaan loo magacaabin ka war labadin wa istaagteen waad kala qaybsanaysin wad haddaan loo magacaabin ka war ha ya sax wey farid fadhisaado hay adanta saddexaad sheeg marka waxba yna yeelanay a ya kor qad marka waxba loo magacaabin may marka ay waxba ina yeelani waya marka waba yeelanay meherka gebigiis dhacay meherki la magacay waa dhacayba u dambeeya ya marka muxuu yihi haddii fasakdo fask xaggeeda ka yimaado waana qabla اduخul mise bacd duخuul ya qabla الduخuul wey sax fariid waay marka saddexdaa wad xifdiyisin hadda sheekow iminkaba rag ba ilaaway anoo akriya hadda rag ilaaway marka in la ilaawo maha in la xifdo wey waad ku celinaysa ya waay halkaa mayin ku dayna mase yar wada welimada ma ku dara ya miyuu batay ku dara faslu wاlwalimaةu calى اcurs mustaxabaة wاlijaabaةu ilayha waajibaة ilaa min cudrin fasalkan wuxuu ka warramaya weliimada weliimadu waa casuumadda la sameeyo arooska casuumadda arooska la sameeyo weliimaa la dhahaa casuumad kastana weliimaa la odhanaya iyadana marka inagu casuumadaha goormayn samaynaa casuumadda arooska soo mid maha kale ma jiraan waa ya ya qof martiya waxa kale haye ya wanqasha waay haye wanqasha waa saxay haye araska aras wan sheegna wax kale haye qofku markuu dhinto qofku markuu dhinto ma casibada la samaynaya casimad ay casimada qof la soo dhaweynayo farxad ma casimada waa farxad moogta casiimadu waa farxad laakiin qof marku dada waa laga naxaya soo ma waay haye waa sax inagu waxaynu sameynaa un ama qof marka lasoo dhaweynayo martiya ama maaragtay muxuu ahaa arooska oo kale iyo kuwaas mooyaan casuumadaha kale weliimooyinkan ma jiraan laakiin dhulka qaar ka mid a ah iyo waktiyadii horeba weliimooyin kala duduwan baa la sameyn jira waxaa ka mid a ah, ilmaha marka la xalaaleeyo khitaanka in marka la xalaaleeyo waa dhaqanal jiraba dhulka qaar ka mida ah. casuluud baa la samaynaya marka imanka tan welimadii cursiga wayaan saas daraadeed walwalimatu cala alcursi buu ku yiri uu qayday walwalimatu cala alcursi casuumadda aroosku mustaxabatun sunno weeyaan culimada qaar kamid ah waa waajib bay dhahdeen waana qowl imaamu shaafici uu leeyahay imaamu shaafici raximah اllah wuu nasgarayeyba wuu mansuusiyey wuu nasgarayey inay casuumadda in la sameeyo arooska casuumad inuu ninku sameeyaa inay waajibtay walijaabatu ilayha waajibatu in la ajiibo xaggeeda oo marka lagu yeedho aada ajiibtaana waa waajib ilaa min cudurin cudurdaar mooyaane marka wuxuu noo sheegay xukunkeeda welimada xukunkeeda maxay waa mustaxab maxaa welimo noqonaya waxa weeyaan waxa ugu fiican inta ugu fiican ee ugu yari waa neef neef ma laga yaran karaa qofku hadduu cunto uu sameeyo oo dadka iskugu yeedho oo dadka markaa dadka qaar ka mid ah markaa inta u yeedho ay cunaan sax wey waayo rasulku ba alayhi isalaatu wasalaam welibooyinkiisa qaar ka mida ah. cuntun buu sameeyey cuntun buu sameeyey neef muu qalin laakin waxa ugu fiican neef in la qabo neef hadda la qalin mid baa ugu yar waa laga badin karaa laba laga dhig karaa maalinta arooska iyo maalinta ku xigta ba waa la samayn kara iyo maalinta saddexaadba lagama badin kara laakiin dukuulkana waa ku iman karaa marka arooska caqdigu marku dhacana waa la samayn karaa welimadii lafteeda labadaba walijaabatu ilayha waajibatun in welimadii la ajiibaana waa waajib welimadii in la ajiibaana waa waajib oo hadduu kuu yeedho ku yidhaahdo kaalay arooskii casuumaddii ii kaale hadduu ku yidhaahdo inaad ajiibtaa waajiba kugu ti oo wuxuu abu hureyre yihi qofka welimada loogu yeedho ajiibi waaya faqad casaa abalqaasim rasuulku waa casiyey calayhi salaatu wasalaam ilaa min cudrin cudurdaar mooyaane cudurdaarku waxa weyaan qofku hadduu meesha uu meesha hadduu munkar ka jiro munkar ragga dumarka baa sadhex socda heesaa ka baxaya macaasi baa ya ka jirta meeshii mana zuulin karaya isagii qof zuulin karaya maaha marka waxay noqonaysaa cudurdaar buu noqonaysaa inuu ajiibi waayo iskaga joogay marka qofkii la yoodhin tegaya qof aan loo yeedhin ma tegaya maya haddaan lagu yidhi ha tegin qof tegaya yihi casumadaasan tegayna ha raacin ha iska adu adig laguma yeedhin soo ma ha tegin haddaad raacdin oo qofkii dad eh, dad kugu yeedha maha dad kale ay yimaadaan lababa arrimoodba xaq buu ley inu iska daayan xaq buu leey inu idhaa ah, idinkii liimaan yeedhin iska noqdana xaq buu leey da soo rasuulka alay slam nin baa raacay rasuulka nin u yeedhay wuxuu ku ui rasulka ilah waan ku casuumayay cuntaan samaynaya ii kaalay rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam aada iyo aad ayaa u ahaa mutawaadic qof aada u hoosaya hadduu xataa u yeedho wuu tegi jiray deetana waa u tegey isagoo sii socda ayuu nin dhexda ka raacay marka rasuulka akhlaaq wanaagiisa muu odhan daanu meel ban tegaya iga ha xaggeeda raacsan uu aamusay uu iska aamusay meeshii markay yimaadeen iyo ninku u ninkan uu isoo raacay haddaad doontid u ogolow haddaad doontid waad celin kartaa bu ku yihi me rasulka